bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiy raximah اllahu tacaala baabu tashmiiti alcaatisi wa xukmi اtahaa'ub waxaan soo haynay kitaabkii aladkaar lilimaam اnawowi raximah اllahu tacaala wuxuu baabaystay qofka hindhiso farax gelintiisa in la farax geliyo oo yarxamuka allah la yiraahdo hadduu alxamdu lilah yiraahdo wa xukmi tathaa'ubi halaaqada xukunkeeda oo qofka marka uu ama daalo ama uu hurdaysan yahay oo kale afka kala taagidda uu kala taago halaaqada ama hamaansiga qofka sidau u yaqaano shamata iyo samata labadaba waa sheegay alimaamu nawowi sharaxa muslimka laba luqo mashhuura waay buu yiri almucjamatu afsaxu shiinka la dhibceeyaana afsax ah ayb ayb طيب baabkaas ayaa marka u baabaysanayaa aadaabta iyo waxyaabaha kusoo aroorayna wuu ka hadlaya ayb qaala alimaamu اnawowi raximah اllahu tacaala rawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can abi hurayrata radi allahu canhu waxaan ka warinay can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal ina allaha alla yuxibu اlcutaasa hindhisada ayuu jecel yahay maxaa yeeley khifa ayay tusaysaa qofka ku fududaanayo wayakrahu wuxuu nacayaa atathaa'uba halaaqada ayuu nacayaa ayb maxaa yeele hindhisadu waa sababun likhifati dimaaqi wa safaa'i alquwa alidraakiya saaxiibkeed marka daaca iyo waxbay ku xambaaraysaa ayb laakiin halaaqadu iyadu waa culays iyo wahsi iyo caajis qofkeeduna waxay ku xambaaraysaa daacada inuu ka wahsado fa idaa cadasa axadukum midkiin haddii uu hindhiso waxamid allaaha tacaala allana uu ammaano kaana xaqan waxaa xaq calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisa waxaa xaq ku ah samicahu muslimkaasoo maqlay an yaquula lahu inuu u dhaho yarxamuka allah qofkii hindhiso ee alxamdu lilaahi yidhaahda qof kasta oo muslima waxaa xaq korkiisa saaran ku ah inuu ninkaa farax geliyo oo uu yarxamuka allah dhaho wa ama atahaa'ubu halaaqada se fa inamaa huwa min ashaydaani buu ka ahaaday fa idaa axadukum midkiin haddii uu halaaqoonayo falyaruddahu ha celiyo mastadaaca intuu awooda ha isku celiyo fa axadakum midkiin idaa tahaa'aba haddii uu halaaqoodo daxika minhu shaydaanu shaydaankiibaa ku qoslo suuradiisaas iyo afkala taagga iyo waxaasuu ku qaslaa ayb ayb wahsiga iyo waxyaabahaas marka uu ka wahsanayo ee daacada uu ka cuslaanayo waxaas ku farxaa marka ama qosolkiis wuxuu noqon karaa sunnadu waxay tahay in la celiyo haddii uu sunnadii aadaabtii ka tegey isaga waa sidii uu rabay sharci unbuu ka shaqeeyaa ilaane ayb qultu marka meesha kaana xaqan calaa kulli muslimin waxaa laga qaadanayaa qof kasto inay waajib ku tahay inuu yarxamukallah dhaho qof kasta ee maqlo qof hindhisa yarxamukallah yiri inay waajib ku tahay xukunkaana wuu ka hadli doonaa musanifka oo isagu yani jumhuurul culamaa culamada badankood waxay u badan yihiin in fardu kifaaya ay tahay qultu qaala alculamaau culimada waxay yidhaahdeen macnaahu macnihiisa waxaa weyn ana alcutaasa hindhisadu sababuhu sababkiisu maxmuudun weeyaan mid la mahadiyo wahuwa khifatu ljismi jismiga fududaantiisa waa allatii takuunu ay ahaanayso liqilati alakhlaaqi waxa ku dhex dardarane yani dheehayo yaraantooda darteed wa takfiifi alhidaa'i ghidaa'i cuntada fududaanteeda weeyaan oo qofka yacni nin aad u dhargay inuusan ahayn wa huwa amrun waa arrin manduubun ileyhi la sunneeyo liannahu maxaa yeele yudcifu wuxuu daciifinaya ashahwata cunto yaraanta iyo khifadu shahwadii daciifina wa yusahilu daacata daacadana waa fududaynaya watathaaؤubu tathaaubkuna yani halaaqaduna bididi dalika wallahu aclam warawaynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can abi hurayrata radia allahu canhu ayضa can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi idaa catasa axadukum midkiin haddii uu hindhiso falyaqul ha yiraahdo alxamdulilah lilaah walyaqul lahu akhuuhu walaalkiina ha u yiraahdo ou saaxibuhu ama saaxibkiisa yarxamuka allah ha yiraahdo allah kuu naxariisto faidaa qaala lahu haddii uu ku yiraahdo yarxamuka allaah falyaqul ha yiraahdo kii hindhisa isaguna yahdiikum allaahu wayuslixu baalakum ducooyinka ha weydaarsadaan daa'iman islaamku yacni waxaa weeyaan marka la yiraahdo caqaa'idka meel fiicanuu ka maray cibaadaadka marka la yiraahdo meel dhexdhexaadu ka maray oo qofka aan daalinaynin oo qofka aan ka dhigaynin qof aan rabbigii aqoonin aan ka dhigaynin oo xaqii rabbi ku lahaa iyo abaalkii oo ku lahaa qof og ayuu ka dhigaya islaamku waxaa kaloo islaamku leeyahay aadaabta iyo akhlaaqda iyo marka la fiiriyo aad iyo aad ayaa eh, akhlaaqda uu ku hanuuninaya aaday u wanaagsan tahay eh, aqwaasha waxyaabaha la yiraahdee ducooyinka iyo waxyaabaha ku tacalluqa iyo xuquuqda iyo meel aada u fiican buu ka maray ayb ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aankanu marka wuxuu dadka ku hanuuninayaa dariiqa midda ugu toosnaanshiyo badan ayuu ku hanuuniyaa dadka sidaa darteed dadka muslimiintu inay ka faa'iideystaan oo ay ku dadaalaan dhaqangelintiisa intay kari karaan ayb isaguna sidaa yidhaa qaala alculamaau baalakum ay sha'nakum allah idin hanuuniye wayuslixu ilaahay ha hagaajiyo baalakum sha'nigiinna <coughs> wrawaynaa fi صaxiixay اlbukhaariyi wmuslimi can anasi radia allahu canhu qaal catasa rajulaani cinda nabiyi sala اllahu alayh ali wasalam laba nin baa nebiga agtiisa ku hindhisay fashammata axadahumaa midkood waa farax geliyey oo yarxamuka allah buu yiri waa u duceeyey nebiga walam yushammit alaakhara ka kalena ma farax gelinin faqaala aladii lam yushammithu kii uunan farax gelinin ayaa wuxuu yidhi cadasa fulaanun hebel waa hindhisay fashammadtahu waad farax gelisay wa cadastu waan hindhisay falam tushamitnii ima farax gelinin oo yarxamukallah ima dhihin qaala waxa uu yidhi haadaa kani xamid allaha tacaala allow ammaanay wa innaka adigana lam taxmad illaaha tacaala ilaahay ma ammaanin bani aadamka feeri marka dikriga alle wax uga maqan feeri ducadii nebiga uga maqnaatay ninkan ayb maxay ugaga maqnaatay dikriga allo ka tegey nacam marka qofka dikriga alle inaanu ka tegin mar walba uu ku dadaalo ayb warawaynaa fi saxiixi muslimi can abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sal allahu alayh wali wasalam yaquul idaa catasa axadukum midkiin hadduu hindhisaayo faxamid allaha tacaala alla uu ammaano fashamituuhu farax geliya fain lam yaxmad illaaha hadduusan ilaahay ammaanin falaa tushamituuhu ha farax gelinina xadiidkanna waa amar kii hore ficilka nebigu u ahaa kana nebigu waaba amrayba ayb waraweynaa fii saxiixayhima bukhaari muslim saxiixooda waxaanu ku warinay dhexdooda can ilbara radia allaahu canhu qaal amaranaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh waali wasalam bisabcin nebiga waxaun amray toddoba shay wanahaanaa can sabcin toddoba shayna waa naga reebay amaranaa wuxuuna faray biciyaadati almariidi midka jiran in lasoo booqdo waitibaaci aljanaasati janaasada la raaco wa tashmiiti alcaatisi midka hindhisay la farax geliyo maxalushaahidka meesha wa ijaabati daaci kan kuu yeeray inaa ajiibto hadaday cursi iyo weliimo iyo ay tahayna waa waajib uu leeyahay imaamu shaafici wax kale oo markaa waajibaya male inta kale waa sunno waradi salaami salaamta radinteeda wa nasri lmadluumi midka laga gardaran yahayo loo hiiliyo wa ibraari alqasami dhaarta oo lagu baarinimo falo hadduu qof kuu dhaarto iskaga baarinimo fal oo ha gelinin inuu dhaartaasi ka baxo oo uu haddana kafaaro sameeyo amaba uu kud ou dambaabo ha u dhibaato gelinin sidaas waa macnaheedu ayib marka waxyaabihii nebigu amray ayay ka mid tahay qofka hindhiso in la farax geliyo laakiin kee waaye waa midka alxamdu lilah yiraahdo waaye sida labadii xadiisi haddana soo dhaaftay aan ku aragnay wfii riwaayati limuslimin waraweynaa fii saxiixayhimaa bukhaari muslim waxaanu ka warinay dhexdooda saxiix dhexdooda waxaanu ku warinay can abi hureyrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal xaqu lmuslimi qofka muslimkaa xaqiisa hamsun shan waay radu salaami wa ciyaadatu lmariidi midka jiran oo la booqdo watibaacu ljanaa-isi janaa la raaco wa ijaabatu dacwati dacwada oo la ajiibo qofkii kuu yeera casumaad iyo waxyaabaha wa tashmiitu lcaaqisi midka hindhisa farax gelintiisa wa fii riwaayati limuslimin xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun weeyaan marka kii hore hamsun buu yiri kana sittun alcadadu laa mafhuuma lahu cadadku mafhuum malaha mafhuumulcadad waa daciif mafhuumulcadad waxaa laga wadaa haddii shan hore loo soo yiri mid lixaad ma jiro ma laga fahmayo waa jiri karaa mid lixaad <clears throat> waxa uu yidhi marka kan lix buu ka dhigay idaa laqiitahu haddaa la kulanta fasallim calayhi salaam waidaa dacaaka haddii uu kuu yeero fa ajiibhu ajiib waidastansaxaka hadduu kaa khayr meerid dalbo warniyo ila tali buu ku yidhi daacadnimo ila tali fansax lahu la tali wa idaa cadasa haddii uu hindhisana faxamid allaha tacaala alla uu ammaano fashamidhu farax geli waidaa marido haddii uu jirado facudhu yani nusakha qaar saasay dhigaayan waidaa maata hadduu jiradana soo booqo waidaa maata haddii uu dhintana fattabichu raac janaasadiisa ka qayb galo raac fasalkan wuxuu u fasal yahay fiimaa yaquuluhu alcaatisu qofka hindhisa waxa uu dhahay wa bayaanu alfaadi tashmiid alfaadda qofka lagu farax gelin karo maxay tahay ayb wadikru maa fiihi min khilaafin fiqhiyiin iyo waxa meeshaa ku jira khilaaf fiqhi ah itafaqa alculamaau culimadu waxay isku waafaqeen buu yiri imaamku calaa anahu yustaxabu waxaa la sunneeyaa lilcaadisi calaa anahu shanigu in wuxuu u yahay calaa anahu yustaxabu waxaa la sunneeyaa lilcaaqisi kan hindhisay waxaa loo sunneeyaa an yaquula inuu yiraahdo caqiba cuaasihi hindhisadiisa kadib alxamdu lilaah falow qaala haddii uu yirahdo alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin kaana axsana waa wanaag badanta walow qaala haddii uu yirahdo alxamdu lilaahi calaa kulli xaal kaana afdala iyadana waa fadli badanta rawaynaa fii sunani abi daawuuda wagayrihi waxaanu ku warinay biisnaadin saxiixin can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal idaa catasa axadukum midkiin hadduu hindhiso falyaqul hayira alxamdu lilaahi calaa kulli xaalin walyaqul akhuuhu walaalkiina ha yiraa ow saaxibuhu ama saaxibkiisa yarxamuka allah wayaquulu huwa isagii hindhisayna wuxuu dhahayaa markaa yahdiikum ullaahu allah idin hanuuniyo wayuslixu baalakum shanigiinana allah toosiyo oo hagaajiyo marka alxamdulilah calaa kulli xaal inuu dhihi karo warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rajula nin cadasa ilaa janbihi dhinaciisa ayuu ku hindhisay faqaala waxau yidhi alxamdu lilaah ayuu yidhi wasalaamu calaa rasuuliillaah ayuu ku daray faqaala ibnu cumar ibnu cumar wuxuu yidhi wa aquulu anigu waxaan dhahayaa alxamdu lilaahi wasalaamu calaa rasuuliillaah walaysa haakadaa laakiin kan oo kale maahan callamanaa rasuulullahi inuuna baray sala allahu caleyh ali wsalam amba waa dhahayaa buu yidhi wasalaamu calaa rasuulilah laakiin nebiga nama barintan callamanaa wuxuuna baray nebiga an naquula inaan dhahno alxamdu lilahi calaa kulli xaalin saa inaan dhahno na baray nebiga sal l slam marka qofka in dhisaayo muxuu dhahayaa alxamdu lilaah ama alxamdu lilaah calaa kulli xaal qul marka xadiidkan ibni cumarna waxaa laga fahmayaa waxyaabaha adkaaraha iyo yacnii in aada laysaga ilaaliyo inta tawqiifiga ee shaarica ka sugnaatay lagu dadaalo maadaama ajari aad rajeynaysid adigana aadan ogeyn wax ajar lagu helayo iyo wax kale inta la hubo in ajar lagu helayo inaan ag joogno wax aan la hubin waa ka tegeynaailaa hadda maanta ninkii ganacsado oo la yirahdo warniyow meeshaas ganacsigaa ka jiro laakiin lama hubo in laga ribxaayo qofku meeshaasna ganacsibaa ka jiro waxaa la ah in la ribxaayo midda xaqiiqda aadaya oo maalkiisa u gelinayaan marka hantida aakhira miyaa ka liidata hantida adduunyada labadoodaad marka hadday isqabato midna uu ku yiraahdo war waxaas dhib male iskaga dar waa ku xasilaysaa midna uu ku yiraahdo maya waran intii nebiga ku joojiyay intaana la hubaa niga ku gaabso de intan la hubo inaad qabsato waa hadaad caaqil tahay haddii kale oo aad ku socoto madax adayg iyo yani maqaraaruf haddaa ku socotana de waxaa weyaan adiga leh qultu wayustaxabu waxaa la sunneeyaa buu yidhi likulli man qof dhammaantii samicahu maqlay an yaquula lahu inuu ku yidhaah u dhaho ninkaas yarxamuka allaah aw yarxamukum ullah aw raximaka allaahu aw raximakum raximakumullah inuu yidhaahdo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa lilcaaqisi midka hindhisay waxaa loo sunneeyaa bacda daalika kaagaa ka gadaale an yaquula inuu dhaho yahdiikum allaahu wayuslixu baalakum aw amase yakfiru allaahu lanaa walakum inuu yidhaahdo imaam nawowi sharxa muslimka wuxuu ku yidhi dahaba maalikun washaaficiyu ilaa anahu yatakhayaru bayna lafdayn inuu labadaba dooran karo yakfir allaahu lana walakum yohdiikum allahu yuslixu baalakum ayb imaam nawowina wuxuu yidhi wahada huwa sawaabu faqad saxat alaxaadiidu bihimaa labadaba axaadiis baa ku ansaxday buu yii warawaynaa fi muwaطa'i maalikin canhu can alimaam malik can naaficin can ibni cumara radia allaahu canhuma anahu qaal idaa cadasa axadukum midkiin haddii uu hindhiso faqiila lahu lagu yiraa yarxamuka allah yaquulu wuxuu dhahayaa yarxamuna allaahu wa iyaakum wayaqfiru lana walakum saasuu dhahay ibn cumar hadda hadalkaani nebiga miyo u kor yeeleen maya laakiin fii xukmi rafci bay qaadan kartaayo maxaa yeele adkaar waaye adkaartuna iska ijtihaad maaha iyada wa kullu haadakan dhammaantiis sunnatun sunna weeyaan laysa fiihi shayun shay dhexdiisa ma aha waajibun oo waajib ah qaala asxaabunaa marka tashmiidka yarxamukallah in la dhaho qofka hindhisay xukunkeedu waa maxay wuxuu yidhi qaala asxaabunaa watashmiitu tashmiidka wahuwa qowluhu yarxamuka allah waaye sunnatun weeyaan sunna cala alkifaayati sunatulkifaaya fardu kifaaya jiro sunatu kifaaya jirto yani waxay tahay waa sunno haddii qof uu sameeyo ajriga isagaa qaadanaya sunnanimadiina inta kale kaleba ka dhacday low qaalahu haddii uu yidhaahdo bacdulxaadiriina dadka xaadiriinta meesha jooga qaarkood ajza'a canhum waa ka gudayaa walaakina alafdala sida fadliga badan an yaquulahu inuu yidhaahdo kullu waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka mida inuu yiraahdo lidaahiri qowlihi sal salam nabiga qowlkiisa daahirkiisa darteed ayaan sidaa u leenahay fi lxadiidi saxiix aladii qadamnaahu xadiidkii saxiixan soo hormarinay uu ku yiri kaana xaqan waxaa dhabah calaa kulli muslimin muslim kastaa korkiisa samicahu maqlay an yaquula lahu inuu ku yidhaahdo yarxamuka allah sida inuu yidhaahdaa dhabah haada aladii dakarnaahu midkaan aan sheegnay oo min istixbaabi tashmiiti ah faraxgelinta sunanimadeeda tashmiidka huwa madhabuna weeyaan sunno inay tahay madhabkeena waihtalafa asxaabu maalikin way isku khilaafeen fii wujuubihi waajibnimadiisa faqaala alqaadi cabdilwahaab waxa uu yidhi huwa sunnatun waa sunno wa yujzi u waxaa gudayo tashmiitu waaxidin mid tashmiidkiisa min aljamaacati buu ka gudayaa ka madhabina waqaala bnu musayn waxa uu yidhi yalzamu kula waaxidin waa ku laazimaya minhum iyaga ka mida yalzamu tashmiidkii waa laazimayaa kula waaxidin calaa kulli waaxidin buu ku laazimayaa minhum iyaga ka mida ayb wakhtaarahu bnu lcarabiy almaalikiy kaasuu doortay isaga caaridada sida uu ku doortay ayb marka sida labada qowlalkaasa ku jiraan faslun fasalkan wuxuu fasal yahay haddii uunan alxamdu lilaah dhihin qofka hindhisay inaan la farax gelinaynin idaa lam yaxmad ilcaatisu ninkii hindhisay haddaanu alla xamdinin oosa ilaahay ku xamdinin alxamdu lilahi dhihin laa yushamatu la farax gelin maayo lilxadiidi lmutaqadimi xadiidkii soo hormaray dartiis wa aqalulxamdi xamdikan ugu yar wa tashmiiti farax gelin iyo wa jawaabihi iyo jawaabkiisa an yarfaca sawtahu codkiisa kor inuu qaado bixayu meel yusmicu ou maqashiinayo saaxibahu saaxibkiisa waa in la maqlaa faslun lafdiga alxamdulilah hadduu ka leexdo wax kale oo u leexdo dikriba ha ahaadaane inaan la farax gelinaynibu u fasalaya kanna idaa qaala alcaaqisu ninkii hindhisa haddii uu yidhaahdo lafdan aakhara lafdi kale hayra alxamdulilah aan ahayn lam yastaxiqa ma mutaysanayo atashmiita faraxgelin rawaynaa fi sunani abi daawuuda watirmidiyi can saalim bni cubaydin alashjaciyi asaxaabiyi radia allahu canhu qaal saxaabigaa wuxuu yidhi baynamaa naxnu cinda rasuuliillahi sal l salam mar aan nebiga agtiisa joognay id cadasa rajulun ninbaa hindhisa min alqowmi qowmka ka mida faqaala waxauu yidhi assalaamu calaykum ayuu yidhi faqaala rasuulu llahi sal salam wacalayka wacalaa ummika korkaada ha ahaato hooyadaa korkeeda ha ahaato uma qaala waxau yihi idaa cadasa axadukum midkiin haddii uu hindhisay uu hindhisaayo falyaxmad illaahi ilaahay ha mahadiyo fadakara bacda almaxaamidi buu sheegay walyaqul lahu ha ku yidhaahdo man cindahu agtiisa dadka ah yarxamukallah ha dhaheen walyarudda isna ha celiyo yacnii calayhim korkooda yakfir allaahu lanaa walakum ha u celiyo ayb xadiidkaas buu keenay marka ayb ayb xadiidkan nasaa waa wariyey shawaahid ayuu ku maqbuul uu ku noqonayaa sanadkiisa laakiin inqidaac baa ku jira oo hilaal ibnu yisaaf yaa xadiidka warinayo <clears throat> riwaayada abi daawuud waxaa dhigan hilaal ibni isaaf qaala kunaa maca saalim bni cubayd riwaaya marka waxaa jirta hilaal ibni isaaf iyo saalim nin dhexgelinaysa nasaa-ina midaasaa saxiix a ah buu yiri nacam ayb oo hilaal ibni isaaf can rajulin ayb saas inay tahay ayb marka eh, laakiin xadiidkan matnigiisa shaahid ayuu leeyahy uu ku xoogoobaya min xadiis cabdillahi bni mascuud oo dabaraani iyo xaakim ay soo saareen isagana cadaa ibnu saa'ib aa ku jiro waa iskabayaan marka musanaf cabdirazaaqna waa lagu weriyey cadasa rajulu cinda cumar bni alkhadaab ninbaa cumar agtiisa ku hindhisay assalaamu calayka buu yidhi markaas cumar yidhi wacalayka wacalaa ummika amaa yaclamu axadukum maa yaquulu idaa cadasa idaa cadasa axadukum falyaqul alxamdu lilah walyaqul ilqowmu yarxamuka allah walyaqul huwa yakfir allahu lakum rijaaluhu hiqaat weeyaankaas ayb ibni cumarna waa kasoo araaroray waxyaabahaas oo dhan marka laysu geegeeyo marka adigu waxaa soo baxayo xadiidku inuu asal leeyahay maqbuulna uu yahay macnaha marka laga qaadanayana waxaa weeyaan qofku haddii lafdi aan alxamdulilaah ahayn ou hindhisada kadib yiraahdo inuusan mutaysanaynin in la farax geliyo faslun ayb halkan marka fasalkan waxaa uga hadlayaa fasalkan wuxuu uga hadlayaa qofka salaada dhexdeeda haddii uu ku hindhiso muxuu sameynaya idaa cadasa fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda haddii uu ku hindhiso yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo alxamdu lilaah wayusmica uu maqashiiyo nafsahu nafsadiisa haadaa madhabunaa weeyaan waliasxaabi maalikin halaathatu aqwaalin bay leeyihiin imaam maalik asxaabtiisa axaduhaa haada midkood waa kan wakhtaarahu bnulcarabi baa doortay wathaani yaxmadu fii nafsihi nafsadiisa dhexdeedu alla ugaga mahadinayaa waxa ma hadlaayo ma ismaqasheenaya yan wathaalithu qaalahu suxnuun ayaa yidhi laa yaxmadu jahran walaa fii nafsihi nafsadiisana maya dhexdeeda kor ahaanshana maya kor uma dhaha masaladana sidaasuu ka yiri oo hadda alxamdu lilaah iyadu ma ahan waa dikri salaada ma burinaysa nacam ma ku jabaysa salaada laakiin inaad farax gelisa ka waran marka nacam yarxamuka allah aad tiraahdo salaad ku jira maya khitaab waa taasoo kale yarxamuka allah waa duco adiga allah ku naxariisto waash marka waa qof baad la warantay taa salaada ku jabaysa iyada nacam <clears throat> Eh, ayb fasalkana wuxuu ku saabsan yahay qofka hindhisayo sunnada waxaa ka mida ah inuu gacanta ama maro uusan ka saarto asunatu sunnadii idaa jaa'ahu lcutaasu haddii hindhisada ay timaado an yadaca yadahu gacantiisa inuu saaro ow thawbahu ama maradiisa ow naxwu daalika ama wixii lamida ah calaa famihi afkiisa u saaro wa an yakhfida sawtahu codkiisana hoos oo u dhigo aadaabtusaas inuu codka qayliyana lama rabo inuu gacmaha iyo maro aanu saarinna lama rabo oo qofka markaa dadka dhexdooda oo birif ku siiya hindhisada oo markaa yacni dadka caleediisa iyo wasaqdiisa ay gaarto lama rabo saas rawaynaa fi sunani abi daawuuda watirmidiyi can abi hureyrata radi allaahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nebigu wuxuu ahaa idaa cadasa haddii uu hindhisaayo wadaca yadahu gacantiisa aw thawbahu ama maradiisa ayuu saarayay calaa fiihi afkiisa ayb wakhafada hoos buu u dhigay ow amase qada bihaa hoos buu ugu dhigayey hindhisadaasi sowtahu codkiisa shaka raawi aya lafdayni buu ka shakiyey labada lafdi kii oo qaala uu yidhi qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix dad marka waxaa arkay masaajidka marka xalqadoo kale iyo cilmiga marka la dhegeysana hindhisaa qabanayso waa iska gacantiisana ma isticmaalayo ma saarayo sankii cimaamadiisii sanka ma saaranayo waa iska hindhisaya dadkiiba wax walba ku daadinayasalaada markii lagu jirana saas wa dad iska hindhisaa jira oo aan dan ka lahayn meesha ay ku hindhisayaan iyo dadka ay dhibayaan marka dadku inay diinta anfacdo diintu waa anfacaysaa marka lagu dhaqma laakiin bay wax anfacaysaa adaan waxba lagu dhaqmin wabaal iyo waxaa laga qaadayaa iyo raacasho iyo su-aal baa laga qaadayadhow marka qofkii yani beri inuu nin ta'ahur gaalaad leh inuu inta yimaado dadkaasoo kale hadduu arko wuxuu leeyahy islaamka waxaasoo qabaayo dhahaya islaamkii baa baceyl usoo jiideysaa ayb wrawaynaa fi kitaabi bni suniyi can cabdillaahi bni zubayr radi allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal salam nabigu waxauu yidhi in allaha casa wajalla alle yakrahu waxau nacayaa rafca sawti codka kor uqaadistiisa bitathaa'ubi loogu qaado halaaqada iyo walcudaasa iyo hindhisadaba dadka qaar markay masaajidka ku jiraan ay halaaqoonayaan qayladooda meel walba waxaa laga maqlayaa geeska kale ayb marka haddaad hamaansanaysa iyo haddaad indhisaysaba hoos u raarici codka ayb xadiidkan caliy bn curwata ayaa ku jiro xaafidku taqriibka wuxuu ku yiri matruukun daciif marka laakiin kii hore eh, kaaga filan warawaynaa fiihi warawaynaa waxaanu werinay fiihi fii kitaabi ibni suniyi dhexdiisa waxaanu ku werinay can ummi salamata radia allahu canha qaalat samictu rasuul allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo atathaa'ubu halaaqada arrafiicu codka kor loogu qaado walcadsatu halmar hindhisashada ashadiidatu daran min ashaydaani bay ka ahaatay ayb faslun fasalkaani isagana wuxuu u fasal yahay ayb qofka dhowr jeer hindhiso iyo wixii ku yimid ayb idaa takarara alcudaasu hindhisadii hadday soo noqnoqoto min insaanin ay ka soo noqnoqoto mutataabican iyadoo isku xigxigto <laughs> israacraacayso fa sunnatu sunnada waxaa weyaan an yushamitahu inuu farax geliyo likulli maratin markasta ilaa an yabluqa halaaa maraatin ilaa uu saddex jeer ka gaaro ilaa saddex jeer rawaynaa fi saxiixi muslimiin wa sunani abi daawuuda watirmidiyi can salamata bni lakwac radia allaahu canhu anahu samica anabiya sala allahu alayh ali wasalam nebiguu maqlay wa cadasa cindahu agtiisa waxaa iyada uu ku hindhisay rajulu nin wacadasa walxaal qad cadasa cindahu rajulun oo ku hindhisay faqaala lahu wuxuu ku yidhi yarxamuka allah uma cadasa ukhraa mar kale u hindhisay faqaala lahu sala allahu alayh ali wasalam alrajulu ninku maskuumun weeyaan mid hergebsan wa mid yan eh, mm, zukaan mid qaba hada lafdu riwaayati muslim w ama abu daawuuda watirmidiyu faqaala qaala salamatu cadasa rajulun cinda rasuulilahi sal slam ayuu ku hindhisay waana shaahidun anoo joogo faqaala rasuululahi sal allahu aleyh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi yarxamuka allah uma cadasa taaniyata aw taalitata ayuu hindhisay faqaala rasuululahi sal slam yarxamuka allah hada rajulun nin weyaankani maskuumun ukaameysan yani maskuum waxaa laga wadaa waa nin xanuunsanaya marka oo markaa hindhisadu ay xanuun iyo tahay qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix waama aladii rawaynaahu fii sunani abi daawuuda watirmidiy kaanu ku werinay dhexdooda can cubayd bni dafaacat asaxaabiy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l salam yushamatu alcaadisu midka hindhisay waa la farax gelinaya alaaan fain zaada haddii uu ka badiyo saddex fain shita fashamidhu haddaad doonto yarxamuka allah dheh wain shita falaa haddaad doontana maya fahada xadiidun daciifun weeyaan xadiis daciif ah qaala fiihi tirmidiyu tirmidi wuxuu ka yidhi hada xadiidun gariibun wa isnaaduhu majhuulun ayuu yidhi warawaynaa fi kitaabi bni suniyi biisnaadin fiihi rajulun uu ku jiro lam ataxaqaq xaalahu xaalkiisa aanan xaqiiqsanin xaalkiisa jarxi iyo tacdiilo wa isnaadihi isnaadkiisa inta soo hartana saxiixun weeyaane can abi hurayrata radi allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul idaa cadasa axadukum midkiin haddii uu hindhiso falyushamidhu jaliisuhu kan la fadhiyaa ha farax geliyo wain zaada haddii uu badiyo calaa halaatin saddex hadduu ka badiyana fa huwa maskuumun weeyaan mid xanuunsanayo oo markaa ayb walaa yushammatu bacda halaatin saddex ka gadaalana ma la farx gelinayo wاkhtalafa alculamaau fiihi culimadu way isku khilaafeen faqaala bnu lcarabiyi waxa uu yiri qiila waxaa layidhi yuqaalu lahu fi thaaniyati marka labaad waxaa la dhahayaa inaka maskuun riwaayada muslim iyadoo la fiirinayo wa qiila waxaa layidhi yuqaalu fi thaalitati marka saddexaada la dhahayaa wa qiila waxaa layidhi fi raabicati saddex jeer wuxuu leeyahay yarxamuka allah in la dhaho walasaxu sida saxiixnimada badanna anahu fi thaalitati waa marka saddexaad qaala walmacnaa fiihi macnaha ku jirana waxaa weeyaan annaka adiga lasta ma tihid miman yushamatu dadka la farax gelinaya bacda haada markan saddexaad ka bacdi lianna haada ladii bika waxaan kugu sugan zukaamun weeyaan iyo maradun jiro laa khifatu lcudaasi yacni firfircoonidii hindhisada ma aha waxaani iyo fudaydkii laga helaaye waa jiro markaa xanuunsanaysaa fain qiila haddii layidhaha faidaa kaana maradan jira hadduu yahay fakaana yenbaqii waxaa habboonaan lahayd an yudcaa lahu in loo duceeyay isaga weysho la farax geliya kanaaba jirani man hadday jiro tahay waxayba ku habboonaan lahayd in ninkaas jiranba loo duceeyey liannahu axaqu isagaa ku xaqnimo badan biducaai ducadii min geyrihi kaga xaqnimo badan faljawaabu jawaabku wuxuu noqonayaa anahu yustaxabu waxaa la sunnaynaya an yudcaa lahu in loo duceeyo laakin gayru ducaai ilcutaas hindhisada ducadeedasa maya almashruuci ee la jideeyey bal ducaau lmuslimi muslimka ducadiisa lilmuslimi kale oo u duceeyo bilcaafiyati iyo wasalaamati oo ugu duceeyo wanaxwi dalika walaa yakuunu min baabi tashmiitina ma ahaaneysuu yiri hadii layiraa marka ducada waxaaba kaan jiran baaba ku haboon waxaa laleeyahaa waa ku haboon yahay duca qof muslima muslim kale oo u duceeyo caafimaad ugu duceeyo ha u duceeyo laakiin ducadii tashmiidka maya saas weyaan macnuhu faslun qofkii hindhiso xamdina aan la imaanin ama alxamdulilah buu yiri lama maqal ama qaaraa maqle qaarka kalema maqlin xukunkeedu waa maxay idaa cadasa haddii uu hindhiso walam yaxmad illaaha tacaala allana uunan ammaanin faqad qadamnaa waa soo hormarinay annahu laa yushamatu inaan la farax gelinaynin wakadaa low xamid allaaha tacaala hadduu alla mahadiyo walam yasmachu linsaanu qofkii la joogayna uunan maqlin laa yushamituhu ma farax gelinayo fain kaanuu jamaacatan jamaaca haddii ay yihiin fa samicahu bacduhum qaarkood ay maqlaan duuna bacdin qaarka kale aynan maqal falmukhtaaru sida la doortay annahu yushamituhu waa farax gelinaya man samicahu qofkii maqlay ayaa farax gelinaya duuna eyrihi maya eyrkiisa maya ka soke haddii qaar ay maqleen qaarna ayna maqleen intii maqashaybaa markaa laga rabaa inay yarxamuka allah dhahaan waxaka bnulcarabiyi khilaafan buu sheegay fii tashmiiti aladiina kuwa lam yasmacuu faraxgelinta ay farax gelinayaan kuwa lam yasmacuu aan maqlin alxamda maanta alxamdu lilaahida kuwa aan maqlin faraxgelintoodii khilaaf buu xikaayooday idaa <coughs> samicuu haddii ay maqlaan tashmiita saaxibihim saaxibkoodii iyaga la joogay oo yarxamukallah dhahay hadday maqlaan kuwaas ibnuclcarabi yani khilaaf buu geliyey haddii inta qof hindhiso alxamdulilah yiraa qaar ay maqlaan qaarka kale aan maqlin qaarkii maqlay yarxamukallah markay dhahaan kuwii kale aan hadaayay maqlin laakiin maqlay kuwanoo yarxamukallah dhahaya faqiila waxaa layidhi marka yushamituhu iyagunoo markaa farax gelinay liannahu maxaa yeele carafa cudaasahu hindhisadiisoo ogaaday xamdahuna waa ogaaday oo muxuu ku ogaaday inuu alxamdulilah yidhi bitashmiiti hayrihi heyrkiis baa yarxamuka allah dhahay waqiila laa maya baa lyiri liannahu lam yasmachu maxaa yeele ma maqlin waclam ogow anahu ana alxaala washana idaa lam yaxmad aslan waclam ogowdha anahu isagu xaalka iyo shaniga idaa lam yaxmed haddaanu ammaanin xamdi uusan la imaanin aslan sideedaba yustaxabu waxaa loo sunneeya liman cindahu agtiisa qofka ah an yudakirahu inuu xusuusiyay alxamda ammaanta lana min baabi alamri bilmacruuf wanahy can ilmunkar waa hada huwa almukhtaaru kan weeyaan kan la doortay waqad rawaynaa fi macaalimi sunan waxaanu ku werinay lilkhaaabiyi imaam alkhaaabi abu sulayman alkhaaabi kitaabkiisaas macaalim sunanka kutubta aadka u qiimaha badan ka mida ah oo axaadiista aada u furfuro kutubta shuruuxdana ay aada uga soo qaataan abuu daauudkuu sharxaaye naxwahu kanoo kalean werinay kitaabka ku warinay can ilimaami aljaliili ibraahim annakhaciy wahuwa min baabi anasixati weyan walamri bilmacruufi waltacaawuni cala albiri waltaqwa iyadoo samafalka iyo alla kacabsiga laysu kaalmaysanayo wa qaala ibnu lcarabi wuxuu yiri laa yufcalu hada sidan la samayn maayo wa zacama wuxuuna sheegtay anahu jahlun inuu yahay jahl min faacilihi uu ka ahaaday wa akhdaa waana gafay fii zacmihi waa ku gafay ibnulcarabi sheegashada uu waxaas jahli ku sheegayo bal isawaabu istixbaabuhu weeyaan limaa dakarnaahu wixii aan soo xusnay wabilahi tawfiiq faslun ibnulcarabi wax radintiisa iyo mararka qaar yacnii xidda ku jirta xidda ayb fasalkani wuxuu u fasal yahay idaa cadasa yahuudiyun yahuudi hadduu hindhisa see layeelaha ama gaalba rawaynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiy waxaanu ku werinay wagayrihima bilasaniidi saxiixati can abi muusa alashcariyi radia allaahu canhu qaal kaana alyahuudu yahuudu waxay ahaayeen yatacaaqasuuna inay ishindhisinayaan cinda rasuulilahi sal slam oy hindhisi iska keenayaan yarjuuna iyagoo rajaynaya marka an yaquula lahum nebigu inuu ku yiraahdo yarxamukum allah ilaa iyagu dad nebiga inuu nebinimadiisu waa og yihiin cinaad iyo madax adayg bay u diidayaane fayaquulu wuxuu yiri yahdiikum ullaahu wayuslixu baalakum ayuu dhihi jiray marka iyaga marka hadday inta indhisaan alxamdulilah yiraahdaan maxaa la dhahayaa yahdiikum ullahu wayuslixu baalakum allah idin hanuuniya qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiixun ayb faslun yahuudigii markaa gaalkii hadduu inta hindhisa alxamdulilaahi yiraahdana saas in la dhaho yahdiikum allahu yashlixu balakum yarxamuk allah isaga la dhihi maayo faslun qofka fasalkaani marka wuxuu fasilaya qofka hindhiso isagoo xadiid iyoyani akhrinayo rawaynaa fi musnadi abi yacla almawsiliy can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l ly slama man xadatha xadiidan qofkii sheegaya facadasa cindahu agtiisa markaa uu ku hindhiso fa huwa xaqun waay yacni qofkii man xadaa xadiidan qofkii yani sheeko sheegayo facadasa cindahu agtigeeda ku hindhiso fa huwa xaqun weeyaan wuxuu yidhi marka kulu isnaadihi isnaadkiisa dhammaantiis hiqaatun weeyaan mutqinuuna ilaa baqiyata bn alwaliid maahane famukhtalafuu fiihi waakharu alxufaadi walaimati aimada badankoodna yaxtajuuna biriwaayatihi waa xujaysaan riwaayadiisa can shaamiyiin ah waqad rawaa hada alxadiida wuxuuna ka wariyay xadiidkan can mucaawiyata bni yaxya ashaami laakiin xadiidkan baqiya waa mudalis shamiinha ka weriyo haddii cancana ay meesha ku jirto oo can ku weriyo ma la qabanayo marka xadiiskiisa ayb mucaawiyat bnu yaxyahaasna waaba laysku khilaafay hal huwa sadafiyu am ilatraabulisiy imaamu dahabi wuxuu yiri miisan lictidaalka ilaa anahu sadafi inuu yahay sadafigana waa daciif ibnu cadi fi lkaamil isaga wuxuu yii waa alatraabulisi wabiljumlati huwa saduuqun lahu owhaam sida xaafidka taqriibka uu ku yiri bayhaqina shucab limaan ayuu kusoo saaray xadiidka min dariiqihi wuxuuna yidhi mucaawiyatu bnu yaxya hada abuu mutic alatraabulisi fima zacma bnu cadiy huwa munkarun can abizinaad imaamu nawowi fataawadiisa waxaa lagu weydiiyey warkan ay dadka dhahayaan haddii qofka isoo sheekaynayo hindhiso ama uu hindhiso waxay daliil u tahay inuu run yahay soomaalida xataa waa qabaan saasoo kale ayaa la weydiiyey oo rumayn xadiidka la rumaynayo waa asal maleeda mase ma laha wuxuu ku jawaabay nacam lahu aslun asiil xadiidkan abu yacla buu keena markaasuu yiri biisnaadin jayidin xasan weliba marka siyaabahaasna marka waa la sheegay ayb meeshaas marka facadasa mabni lilmacluum u shaqle imaamu eh, dahabi miisaanka wuxuu shaqle isaguna mabni lilmajhuul facudisa marka facadasa cindahu haddii layidhaha waxaa qofkii sheekeynayaaba hindhisay facudisana waxay tahay waa caam waa hadii ama isagoo ha hindhiso ama cid kale ha hindhiso ayb ibnu callaanka marka sidaasuu sheegaya faslun fasalkan wuxuu u fasal yahay fii sunniyati raddi tahaa'ubi qadr almustadaac halaaqada intii la awoodo in la celiyo idaa tahaa'aba haddii uu halaaqoonayo ama uu hamaansanaya fa sunnatu sunnada an yarudahu inuu celiyo waymastadaaca intuu awoodo lilxadiidi saxiixi xadiidkii saxiixa aladii qadamnaahu aanu hormarina wasunnatu sunnadana an yadaca yadahu gacantiisa inuu saaro waa calaa fiihi afkiisa lima rawaynaahu fi saxiixi muslimi can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sal l salam ida tahaa'aba axadukum midkiin haddii uu halaaqoonayo falyumsik biyadihi gacantiisa ha ku celiya calaa famihi afkiisa faina shayaana yadkhulu shayaanku uu gelayaa qultu wasawaabn waxaa jin a kaana tahaa'ubu calaaqada ama hamaansiga ahaataya fi salaati salaad dhexdeeda aw khaarijaha ama khaarijkeeda xataa hadday salaad tahay dadka qaar markay salaada ayagoo ku jira waa iska furaayaan afqoonna gacanta inuu saaro waxba kama dhibayso yustaxabu waxaa la sunneeyaa wadculyadi salaad iyo khaarijkeedaba waxaa la sunneeyaa wadculyadi gacanta in la saaro cala ilfami afka wainamaa yukrahu lilmusalli musaliga waxaa loo kahdaa ninka tukanayo wadciyadihi gacantiisa inuu saaro calaa famihi afkiisa fi salaati salaada dhexdeeda idaa lam takun xaajatun wax xaaja ah haddaynan jirin xaajada marka maxaa ka tahaa'ubi oo kale wa hamaansi iyo wax lamidoo kale waxaa lamid noqon kara daaca iyo wax noocaasoo kale ah. qofka inuu neefsadoo kale rabo afka ka neefsado daacada marka inuu gacanta saaro oo maro u saaro waxaasoo dhan marka xaajo xaaja waa la ogolyahay laakiin afka qofka tukana inuu afka gacmaha saarto waa la reebay marka laleeyahay waa wixii aan xaajo ahayn saa u mar wallahu aclam buu yiri wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala ali saabi